بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه كأعلم الفعلية بالزيادة مع ولا وول استقام حرنجما انفصلا وافعل لذا آلف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك بيخا اعتدلا saddex rajaad cad yadax lowlas badaarata walamacta walla wakhalbasan basan tasala waxbandax wansalaslanqaata maaskanasal qaqalnasaan jawrabad harwaltumur taxilaan جور بذهر والتمور تحيلان زهزغتها القمت رحمستك وآل ترى شفتك فآض لهم قطرنا الجملا ترمستك التبت جلمة وغال صمث مدلم مساه رم عد وعلن كسان تخلا وعلو وضع ثوججت بيضرت صام بلزم لقد ممان تسلق واجتني بخللا بسم الله الرحمن الرحيم باب أبنية الفعل المزيد فيه ficilka masiidu fiihiga ah ee wax lagu siyaadinayo abniyadiisii iyo owsaantiisii laga warbixinayay weeyi baabu abniyati alficli almasiidi fiihi waa ficilkii masiidu fiihiga ahaa ee siyaadada watay abniyadiisii iyo owsaantiisa baabkii lagaga warramayey ama lagaga warbixinayey weeyaan ereyga baab a waynu soo sharaxnay kow kitaab baa ka sarreeya oo kitaabka baab baa hoos dhaca baabkana waxaa kasii farxamaa waa fasal fasalkaa kasii farxamaa baabkana waxaynu nidhi shayga la arka ee dee daatadalena xaqiiqi buu ku yahay sida guryaha iyo masaajida kutubta oo kalena majaaz buu ku yahay baynu nidhi baabku baabun alifkaa baabun ku jiraana wow buu ka yimid oo jamcu tagsiirkaa caddaynaya abwaabun ama taskiirta buwaybun kaa ayaa caddaynaya ereyga abniyaana waynu soo sharxnay oo abniya waa jamcu binaain waana wasan ama miisaan haddaba abniya alawsaan baa looga jeedaa alficl اlmasiidi fiihi ficilka halkan aynu kaga waramayna alficli lagu yihi waa alficli اmaadi mudaarica iyo amarku kuma jiraan alficlidan almaziidi fiihi markaynu nidhaa waa maziidu fiihi oo waxbaa lagu ziyaadiyey ficilada culima waxaynu u qaybinaynay maziid iyo mujarad mujaradku imise wasan buu lahaa mujaradku imise wasan buu culima lahaa afartaa bal sheeg sheega waa facala faacila facula faclala afartaasaa mujarad ah iyagoo maadiya haddaba masiidu fiihiguna waa koob iyo konton wasan marka afartii ziyaado lagu daro afarta marka ziyaado lagu daro koob iyo konton baa soo baxaya koob iyo kontonkaa masiidka ah waxaad iigu geysaa mujaradkii afarta ahaa tira ahaan imisa ayuu noqonayaa tira ahaan imisuu noqonaya shan iyo konton wasan ficil maadi haddii ka sheekee lagu yidhaha af carabiga qaamuusku ficil maadiyuu qori karaa waa shan iyo konton kaa wasan xabad kale ma soo qori karayo markaad eegto qaybta sarfigu ka hadlaya mutasarifka ah shan iyo konton wasan shan iyo konton kaa wasan waxaa khilaafa een jaamid ahayn waxaad go-aaminaysaa inuuna luqaal carabiyaba ahayn waxaad odhanaysaa shan iyo konton wax ka khilaafsan haddii laguu sheego ereyga miyaa luqaal carabiyaba ma aha shan iyo kontonka baa lagaaga baahaya markaa inaad qaybto wuxuu qaamuus ka hadli karaaba waa shan iyo kontonkaa ah dariiq wax waafaqsan sidaa darteed haddaad hadda tiraa kelmaddaa bal macnaheyga ka warran in badan bay dhacdaa ereygaa macnihiisu muxuu ahaa ereygaasi luqaba maaha luqa alcarabiyaa maaha ama adigaa khaldaya dhawaaqa oo sidan ad ugu dhawaaqday buu awsaantii la yaqaanay oo dhan khilaafay oo kolkaa wasanba male kol hadduu wasanba yeelan waayo mutasarifna uu yahay ficilna uu noqdo ama ismiba uu yahay dee mucraboon mebni ahayn awsaantii la yaqaanayna uu khilaafo wax jira maaha baad go-aaminaysaa markaa haddaba culimo kitaabkeenu lix iyo afartan buu sheegay shanna wuu ka tegey koob iyo kontonka aza masiid loo yaqaanaa koob iyo kontonka masiidka ah faclala saddex qura ka yimaada koob iyo kaa faclala yaa ka yimaad baynu nidhi ficilka faclalaa markaan baadhayno faclala maxaa faclala ka imanaya saddex qura ayaa faclala ka yimaada koob iyo kontonkii imisaa soo hadhay imisaa soo hadhay saddex qura markaynu ka jarno sideed iyo afartanka kale sideed iyo afartankuba hulaai bay ka yimaadiin sideed iyo afartan kaba faclalay ka imani oo sideed iyo afartan kuba faciley ka imani oo sideed iyo afartan kuba faculey ka imani sideed iyo afartan saddex ku dhufo sideed iyo afartan marka saddex lagu dhufto waxay noqonaysaa boqol iyo afar iyo afartan sow ma aha bo ya boqol iyo afar iyo afartan wasan boqol iyo afar iyo afartan kaa wasan waxaad u geysanaysaa saddexdii rubaaciga ka iman jirtay boqol iyo toddobiyo afartan boqol afar iyo afartankii saddexdii rubaaciga ugeyso boqol toddobiyo afartankaas weeyi marka aan khulaasayno boqol iyo toddobiyo afartankaa wasan ayaa la rabaa inaad sida yihiin u qaybto ardayow oo cashirka warbixintiisa rasmiga intaasay kusoo ururi doontaa waa laga sii badin karaayo wax caqligaagu uuna keenaynin oo suwar ah ayuu cashirkaasi yeelan karaa culima marka la ziyaadinayo saddex baa ziyaadada laga dhigaa saddex baa ziyaadada loo qaybiya inay tahay shad tadciif waxaa la yidhaha tadciifku fa'da ma galo inta badan fa'da lama shado tadciifku yuu galaa marka caynka wuu galaa oo kalama baad odhan kalama ama callama baad odhan waa caynkaa sheedeen facala laamkana wuu galaa oo ixmara ayaad odhan ixmara laamka ayaa shadan laakiin fa'da inta badan tadciifku ma galo oo fa'da lama shado tadciifku aya ma gala baynu nidhi fa'da tadciifku ma galo ama tadciifku wuxuu gelayaa caynka ama tadciifku wuxuu gelayaa laamka takraarna ziyaadadu way noqotaa waa ta taasi tadciif bay ahayd shada ah. takraar bay noqotaayo xaraf baa takraaraya ama cayn ha ahaado ama laam ha ahaado ama fa ha ahaado takraarna waynu arki doonaa in allahu tacaala takraarka waxaa kamid a caynku hadduu takraaro waxaa kamida ixlowla ama ikdowdana ikdowdana maxaa wasankiisa loo yaqaanay ikdowdana ifcawcala ifcawcala labada cayn bu mid zaaid yahay ifcow cala ma laba jeer la celcelin ifcow cala saddex xaraf baa saaidae bal soo saara ifcow cala ifcow cala saddex xaraf oo saaidaa ku jira bal soo saara may saddexda xarafee saaidkaa ifcow cala soo saara mid waa hamsaha waa ko midna waa wowga waa laba midna waa labada cayn mid ahaan caynkiibaa laba jeer soo noqnoqday takraarka lagu sheegaya waa takraarulcayn ama takraarulaam ama takraar haakada ifcow cala wow hamsuhu waa saaid wowguna waa saaid labada caynna mid baa saaida muna waadixa cayn kolkaa takraar baa loo yaqaanaa kaasoo kale oo takraarku waa xaraf asal ah oo la celceliyo xaraf asala ah sida jalbaba oo kale jalbaba bal wasanka jalbaba sheega faclala jalaba bu hadda asalku ahaa jalaba oo halba un baa jirayey faclala markaan faclaladii mujaradka ahayd maahe waa faclala masiid ah oo labada laam midbaa saaida laamkaa noqnoqday jalbaba labada bood baa mid saaid o jalaba buu ficilku iska ahaan jiray jalaba jalbaba waxaynu ognahay ziyaadada ta koobaad waxaynu nihi waa atadciif oo waa shed xaraf kasta waad iska shadan kartaa fa'da unbuu hadal ka jiraaye ta labaadna waxaynu nihi waa atadciif xaraf kaste tanciifka waad u samayn kartaa xuruufulxalqiga unba af carabiga naadirah xuruufulxalqiga inta badan tadciif laguma sameeyo inta badan luga alcarabiya haddii lagu sameeyana sucuubo wax la yidhaha baa lagala kulmaa sida aayadda qur'aankaa soo ma waman yukrihunna soo ma yar adka dhawaaqeegu adayg maaha ma yar culucul lakin ma yar dareemaysa carabkaagu maxaa keenay sababta ma isweydiisay sababta horta ma habaashadan yukrih iyo huna baa isku jira ayaa isku dhow hadii hore reebnayd iyo hunada dambe ayaa isyargelaya marka carabkaagi waxaad yar moodeysaa war nima yar adayg ba halkan ku jiraad is odhanaysaa kolka waxa wi xuruufta xuruufulxalqiga loo yaqaan inta badan tadciifkoogu ma badna ma jiro lama odhanayo ma jiro lama odhanayo laakiin ma badna luqadda marka la eego tadciifkuna waa nooc ziyaadada ka tirsan imise ziyaadaad iga haysaa imise dariiqoo wax loo ziyaadiyo mar xaraf baa la shadayaayo ka lagu shaday dee labadan xaraf baa lasoo celceli mid baa zaa'ida marna xaraf baa caadi loo celcelinaya takraar mujaradu takraar baad odhan aan ahayn dee wax isku shadan marna waa ziyaada maxda baa loo yaqaanaa ziyaada maxda ziyaada maxda nin sheekha ayaa loo tegayo culima u tagto waxay dhahan sheekh xuruufta bal ziyaada maxda xuruufta ereyga lagu ziyaadiyo noo sheeg alifku masaaid buu noqdaa hamsiyu masaaid buu noqdaa badu masaaid bay noqotaa tadu masaaid bay noqotaa fadu jiimku sideed iyo labaatankii xaraf ee alif bad ahaa ma sagaal iyo labaatankii kaan doono ma ziyaadan ka dhigi mise ziyaado kama dhigi karo bal intaanoo kale sheeg baa sheekha lagu hi wuxuu ihi sa'altumuuniha miyaad i weydiiseen qaaluu nacam haabay ku yidhaahdeen idan ajabtukum bu yidhi waan idin waan idiin jawaabay haddaba eeg intay weydiiyeen ay yidhahdeen nas'aluka can xuruufi ziyaada ayuu ku yihi sa'altumuuniha oo miyaad i weydiiseen qaaluu nacam faqaala idan ajabtukum haddaana waan idiin jawaabay ardaydiiba isteegtay markaasay idhahdeen oo waaban su-aalnaye maadi su-aasheen buu ina yidhi haabaynu waan idiin jawaabay buu ina yidhi away xuruufta la ziyaadiyaan waa ereygan sa'altumuuniha inta xaraf ay ku jirta sow sa'altumuuniha miyaadi weydiiseen ma odhan ereygaa sa'altumuuniha waa toban xaraf tobankaa xaraf unbaa siyaado noqda sa'altumuuniha sa'altumuuniha jiim muu ku jiraa jiim dee jiimku haddaba saaid ma noqdo saaltumunihaa kha may ku jirtaa kha khana saaid ma noqoto de haddayna siyaadadu tadciif ahayn ama takraar ahayn tadciif iyo takraar labadaa way ku noqon karaan laakiin siyaadadan siyaadatulmaxda la yidhaah ha ka yaabin inay ku noqdaan saaltumunihaa hadda xuruufteeda eeg saaltumunihaa siin saaida waa inaan helnaa siin saaida khalbasa ayaa jirtaba khalbasa khalbasa waa siin saaida saal hamse saaida waa inaan helnaa saal akrama ayaaba kamida ama aclama hamsa horeeya saaida saal laam saaida waa inaynu aragnaa laam saaida laam saaida iclaankasa ifcanlasa ifcanlasa iyad waa saaid kamaynaan dhigin halka ifcanlasa markaynu naa laam saaida laam iska caadiyuno saaida un waxaad odhanaysaa maalan awsaanteenin hadda cashirkeenin laftiisa ayaan ka soo saari doonaabe if one waxaynu odhan doonaa maalan hal laam oo saa'ida ifcanlasa waa siinka dambe ayaa saa'ida jalbabadii hadda aan sheegaynay marka dhaweyd oo kale wey jalbaba faclala faclala siyaadadaasina takraar bay noqotay oo waa ziyaadadii oo litakraar meesha usoo gashay takraarnimo ayay taasina usoo gashay sa'altumuniha sa'altumuniha ta saa'ida waa inaan helaa sida tamaskana oo kale tamaskana waa ta'dii oo saa'id noqotay weeyi waa inaynu hellaa haddana sa'altumuuni miim saa'ida waa inaynu helaa miim saa'ida facmalo oo kale ama jalmata oo kale sa'altumuu wow saa'ida waa inaynu hellaa ixlowlaa oo kale sa'altumuu niihaa niihaa nuun saa'ida waa inaan helnaa faclana oo kale ama qaطrana sa'altumuunii ya saa'ida waa inaan helnaa bayطana oo kale sa'altumuunii ha ha saa'ida waa inaan helnaa ha saa'ida fahcalo oo kale ama raxmaso oo kale sa'altumuunii ha alif saa'ida waa inaan helnaa salqaa ama faclaa oo kale adigu almuhim waxaynu arki doonaa in sha allahu tacaala xuruuftaasoo wada zaa'id ah ama ziyaada ah ayaynu arki doonaa haddaba culimo marka shayga maziid laga dhigayo la ziyaadinayo hulaaigii oo facala facile facule ah saddex jeer baa maziid laga dhigaa mar hal xaraf baa lagu daraa marna laba xaraf baa lagu daraa marna saddex xaraf baa lagu daraa maxaynu nihi hulaahiga imise jeer baa maziid laga dhigaa baynu nihi saddex jeer mar maxaa lagu daraa hal xaraf marna maxaa lagu daraa laba xaraf marna maxaa lagu daraa saddex xaraf haddii saddex xaraf lagu daro imisuu noqoni hulaaigii sudasi ficilka ugu badanina dee waa sudasi sudasi wax dhaafaa ma jiro culimo ficilka ugu badani waa maxay sudasi weeyi sudasigaasaa ugu badan haddaba hulai hal xaraf lagu daray koob iyo labaatan wasan buu leeyahay hulaiga haddii hal xaraf lagu daro imisuu noqoni isagoo mزid imise unoqon marka hulaaigii saddexda hal xaraf oo siyaadaa lagu daro afar saw isagoo rubaaciya ayuu haddana mزid yahay oo ziyaada ku jirta waa koob iyo labaatan wasan isagoo rubaaciya muxuu noqonayaa baynu nihi hal xaraf marka lagu daro hulaaina uu yahay koob iyo labaatan wasan saddexna waa qiyaas sideed iyo tobanna waa shaad ama samaaci koob iyo labaatanka maxaa qiyaas ah? saddex maxaana shaada ah? sideed ulaaiga hadii laba lagu daro imisu noqoni tir ahaan ulai laba lagu daray khumaasi sow maaha saddex iyo toban wasan baa kasoo baxaya imisaa kasoo baxaya inu nihi markuu khumaasi noqdo imisaa kasoo baxaya saddex iyo toban wasan baa kasoo baxaya saddex iyo toban wasan saddex iyo tobanka wasan ee soo baxaya shanna waa qiyaas shan ayaa qiyaas ah shaadkuna muxuu noqonayaa shan markaynu ka jarno sideedna waa samaaci ama shaad bay noqonayaan sideed baa samaaci ah ama shaad ah saddex iyo tobankii haddii hulaaiga lagu daro saddex miligii haddii lagu daro miligii saddex haddii lagu daro imisu noqoni hulaai baa saddex lagu sii daray oo xaraf wasaaida imisuu noqoni lix xaraf buu noqoni sudaasi saw ma aha afar iyo toban wasan baa ka soo baxaya afar iyo toban wasan afartaa tobankuna waa shaad imisaad isku haysataa haddaba masiidu thulathi si guud markaad u eegto meel koob iyo labaatana iyo meel saddex iyo toban ah eeg meel waa koob iyo labaatan meelina waa saddex iyo toban meelina waa afar iyo toban toddobiyo labaatan un koob iyo labaatan u gee sideed iyo afartanka ah eeg imisaynu nidhi faclale marka masiid laga dhiga ma inaan saddex qura ka dhigin dee saddexdii faclalena uge faclala hal xaraf lagu daray waa hal wasan faclalo laba xaraf lagu darayna waa laba wasan eeg rubaaciga mujaradkee faclalaa laba jeeroo quraa la ziyaadiyaa ilan waxaa la og yahay ficilka waxa ugu badan li xaraf inuu noqdo li xaraf li xaraf baa ugu badan hulaahi huluskii lagu daray iyo hulaahi hulutaankii lagu daray iyo hulaahi miligii lagu daray eg hulaahi hulus lagu daray hulaahi hulutayhi lagu daray hulaahi miluhu lagu daray haddii hulaasiga hulus lagu daro hulusu hulaahi waa maxay hulusu hulaahi hulusu hulaahi waa mxuuna hulusu hulaahi waa imise xaraf may hulusu hulaahi waa imise xaraf hal xaraf wey hulusu hulaahi waa hal xaraf hulaasiga huluskiisu waa hal xaraf hulusay hulaaina waa imise xaraf hulusay hulaahi laba xaraf mil ulaaina waa imise xaraf mil ulaahi ulaaiga miligii mid lamida dee waa saddex xaraf saddexdaa jeer baa ulaaiga la ziyaadiyaa haddii ulaaiga ulukii lagu daro waa koob iyo labaatan wasan imisa e qiyaasa koob iyo labaatanka wasan imisa e qiyaasa imisa e qiyaasa saddex baa qiyaasa imisana samaaciya sideed iyo toban haddii ulusay ulaai lagu darana oo khumaasi uu noqdo imise wasan baa soo baxay saddex iyo toban imisa qiyaasa shan imisana samaaciya sideed haddii hulaasiga miligii lagu daro imise wasan baa soo baxay afar iyo toban imisaa qiyaasa afar imisaa samaaciya tobanka haddii rubaaciga isaga rubaaciga marna rubuc baa lagu daraa marna nis baa lagu daraa rubaaciga mar rubucii baa lagu dari oo hal xarafa marna rubaaciga nisfihu baa lagu rubaaci rubuc lagu daray wasan quruu leeyahay waana qiyaas wasankaasi rubaaci mi niskii lagu darayna laba wasan buu leeyahay labaduba waa qiyaas waxaad inoo soo saartiin haddaad haysatiin manaahilka kan boga adag oo kale safxada sideed iyo afar sideed iyo sagaashanaad boga sideed iyo sagaashanaad soo saara sideed iyo sagaashan ma soo saarteen jadwalka ma haysin ficiladu ku qoran yihiin qaybta koob iyo labaatankaa ah ma haysin koob iyo labaatanka qaybtaa ah. halka jadwalkaa ah ee koob iyo labaatanku ku qoran yihin ma haysin koob iyo waa hulaaigii hal xaraf lagu darayey hulaahi maxay lagu darayey eeg afcala afcala ma haysaa halkaa afcala ma haysaa culima balu fiirsada afcala halkaa waxaad inoo haysiin erey afcalaa ah ama wasan afcalaa ah baad haysaa afcala kharaja kharaja waa maxay macnaheegu kharaja kharaja waa maxay macnaheegu wuu baxay yaa afcala ka dhigaya kharaja kharaja yaa afcala ka dhigaya akhraja waa maxay akhraja macnaheegu wuu saaray sax weeyi akhraja wuu saaray jelasa yaa afcala ka dhigaya ajlasa haddaba arday arday baa moodaysa afcalada inay facile iyo facule iyo facala ku kala duwanaanayaan saddex ficili ka qora hadda saddex ficil bal qora midi waxa weeyaan kharaja yay ka socotaa kharaja mafcilay ka socotaa mise facule mise facala kharaja yay ka socotaa midina waxa weeyaan calima calima yay ka socotaa calima midna waxa weeyaan karuma karumayay ka socotaa saddexdaba afcala ka dhiga haddaba kharajadii maxaan odhan markaan afcalo ka dhigay waa inaan afcalo ku sarjanaa oon ficda reeba oon caynki iyo laamka fadxiya kharajadii afcalo ugu dhawaaq hamse saayida xagga hore marso kharajo maxaan idhaahdaa akhraja kharajo maxaan idhaahdaa akhraja kharajana wuu baxay bay akhrajana wuu saaray weeyi akhraja wuu saaray haye ficilada maxaan ugu dhawaaqnay calima wuu ogaaday sow maahayn calima markay ficilo tahay calima waa maxay macnaheegu wuu ogaaday sow maaha ma wuu faruurmay afcalo ugu dhawaaqa calimana afcalo ugu dhawaaqa haye sheekh xuseen afcalo ugu dhawaaq jazaaka allah khayr eeg waxaan doonayaa ragga qaar baan ka maqlaa aclima oo waxay moodayen in calimadii lasii eegaya caynkii kasrisna aclima war aclima maaha waa afcalo caadiya fada waa inaad reebtaa caynkii alaamkana aad fadxisaa waa isku dhawaaq bay noqonayaan facaladii iyo ficiladii iyo facuuladii marka wasinkan ay imanayaan aclama calima wuu ogaaday ama wuu faruurmay aclama maxaan idhaa haddaba aclama aclamo wuu ogeysiiyey ama aclamo wuu faruuray aclamo maxaan idhaahdaa aclamo wuu ogeysiiyey ama aclamo wuu aruuray wuu faruuray karumana afcalo ugu dhawaaqa hadaba karuma karuma oo faculo ahayd karuma sharaf buu yeeshay afcalo markaan ugu dhawaaqa maxay noqotay akrama macnihii akrami waa maxay wuu sharfiyey karumana isagaa sharaf yeeshay weeyi akramana wuu sharfiyey wey wuu sharfiyey afcala mayna iska waadix ahayn bal faacala haddana faacala eega faacala ma hayse halkaa ficilka faacala ah weliye oo xilkiibuu qabtay ahayd weliya xilkiibuu qabtay weliya waa lafiifkaa mafruuqa ee lafiifkaa mafruuq ee ficilaah ee shaadka aynu ku soo dhiganay welibana weliyadii faacala yaa ugu dhawaaqaya weliya yaa faacala ka dhigaya alif saa'ida waa inaad keentaa oo fadii caynka udhaxeeya waalaya buu asalku noqonaya waalaya yadaa ugu dambaysay fadxadu ka horeysa alif loo bedelaya waala waalaa wuu israac raaciyey baad odhan waalaa wuu israac raaciyey waxaad odhanaysaa maalan jahada wuu dhibaatooday ama wuu dadaalay jahada jahada jahadad yaa faacala ugu dhawaaqaya jahada yaa faacala ugu dhawaaqaya jaahada baad odhan jaahada lauma wuu liitaa lauma wuu liitaa yaa faacala ugu dhawaaqaya laama munaasabu u noqday laama munaasab mulaama laama munaasabu u noqday wahaakada facala markaan doonayno culima facala facala kharaja wuu baxaydii bal facala ugu dhawaaqa facala caynka shada kharaja wuu saarsaaray haye calimadiina facala ugu dhawaaqa callama wuu barbaray karumadiina facala ugu dhawaaqa karama wuu maamuusay saddexdaasaa qiyaasa saddexdaa ayaa qiyaasa macnahoogii baa la sheegay wax eeg halkaa ma haysin saddexdaan hadda ku dhawaaqay macna albinaa ma haysaa ka koobaad tacdiye sow lama odhan labaadna mushaaraka sow lama odhan saddexaadna tasyiir sow lama odhan waxa ka dambeeyo dhani waa ilaaq ilaaq haddaad aragto waa wixii samaaciga ahaa mashaadka ahaa sideed iyo tobankaa soo hadhayba waa ilaaqo waa shaad ilaaqu waa haleeshiin kelmad kana kelmad baa kelmad la haleeshiinaya acyal ma haysa halkaa acyal xabadda afraad waa maxay xabadda afraad waa maxay culimo yaa saaida markaa acyala yaa saaida dee sheega xarafka saaidka yada saw ma aha sax wey waa cadyada oo kale cadyada cadyada cadyada yadaa saaida waxaa cadyado loo yaqaanaa macnaheegu ninku markuu xaaskiisa u tegayo hadday neefi xagga dambe ka timaado ayaa la yidhahdaa cadyada wuu neefsaday xilli kaste maaha xilligaa uu reerka la kulmayo uun hadday neefi ka timaado ayaa la yidhahdaa cadyada dee ha la yaabinoo waxaa dhici karta dadka qaar ilahay inuu ku imtixaano oosa ay jirtoba sow odaygii soomaaliyeed maydaan maqlin oday soomaaliyeed baa inan yar guursadayoo neeftaasaa ka iman jirtay markay neeftu ka timaado inanta la kulmayo ayuu odhan jiray caad rag caad rag buu odhan jiray inantu uga dhigaya rag oo dhan inay sidan yihiin ma ogtahay caad rag caad rag buu odhan jiray soomaalidu way kasii dareen inantiibaa waxay idhaahdeen way khaldantay gogol dhaaf bay samaysay ninkii dambe ayay ka weyday wixiibay ka weyday dee odaygeyga ay ku arki jirtay riixdiibay ka weyday odaygeygi baa u yimid habeenkii dambe ku yidhi caado rag markaasay ku tidhi calaama kugu dhacdee caado rag maaha kolka waxa weeye cadiyadadaa weeye cadyadada ereygaa cadyadaa ayaa loo yaqaanaa cadyada wuu neefsaday wey xarafka saa'idkiina waa ya-da cadyada faclasa xarafka saa'idkaa bal culima hela hadda faclasa faclasa yaa saa'ida siinka ayaa saa'ida faclasa tusaaluhu wuxuu noqonayaa khalbasa khalbasa wuu khaaimay baa la yidhaahdaa khalbasa wuu khaaimay siinkaa saa'ida khalbasa wasankeega sheeg marka la yidhaha maxaad odhan eeg khalbasa kha'dani waa fa'dii waa fa kordhigan laamkani waa caynkii waa cayn reeban ba'dani waa laam laam fadxisan siinkanina waa saa'id khalbasa maxaynu nidhaahnaa markaa khalbasa faclasa ayaynu odhan safcala baa haddana lagaa rabaa safcala safcala safcala yaa saa'ida siinka hore waa sambase oo kale tusaaluhu sambasa wuu degdegey sambasa wuu degdegey maxaan idhaahdaa wasankeega safcala baan odhanayaa toddobaad waa faclaa faclaa yaa saa'ida faclaada faclaa yaa saa'ida markaad saa u eegtiin alifka u dambeeya waayo fadi waaba caynkiina waa cayn laamka alifkunba saa'ida faclaa waa salqaa qadaad qadaad buu u tuuray salqaa salqaa waa faclaayo alifka dambea saa'ida facnala kaygani halkan uu khaldayoo facunala buu yidhi facunala caynku iga goday facu maylo qabtin ma idinkana qorayaa facu ma aha caynkaasi wuu reeban yahay muxuu ahaa facnala wey facnala tusaale waa qalnasa koofiyad argaag buu xidhay qalnasa koofiyad argaag buu xidhay haddaba qalnasa yaa saa'ida nuunkaa saa'ida kolkaa qalnasa markaan ku idhaha fadii itus maxaadi odhan qalnasa awey fadii baan ku idhi maalan qalnasa awey fadii waa qaafka awey caynkii waa laamta awey laamkiina waa siinka yaa saa'ida markaas oon boos lahayn nuunka ayaa qalnasa wasankeygu waa facnala sagaalaad waa fowcala fowcala yaa saa'ida cala wowdaa saa'ida waa jawraba u jilba martay oo kale ama baandhays buu xidhay jawraba u jilba martay jawraba markaan ku hadalno ereyga jawraba ah. yaa fa'a ah haddaba jawraba jiimka yaa cayn ah caynka jawrabi waa kee waa ra'da yaa laam ah waa ba'da ereyga zaa'idkii waa ereyge wowda jawrabo ku jirta ayaa zaa'id ah facwala kaygani fiwala buu qorayaa fadu iga kasriyey ficwala ma aha waa khalad ficwalaha moodina waa facwala fadu way fadxisan tahay facwala facwala yaa saa'ida facwala yaa saa'ida wowda oo wowdii hore eeg fadii caynkay udhaxaysay wowdan dambana caynkiiyo laamkay udhaxaysaa tusaalu waa harwale u degdegey harwale wuu degdegey ereyga harwalea ah ayaa loo soo qaadanaya oo harwala wuu degdegey weey harwala wuu degdegey harwale haddaba waad aragtaa aaway fa'dii ha'da aaway caynkiina ra'da aaway laamkiina laamka waa xarafka zaa'idkiina waa wowga cafcala ayaa lagu yidhi cafcala cafcalo takraar baa ku jire ma arkaysaa inay takraar ku jirto aw ereyga maxaa noqnoqday ma fada mise caynka mise laamka caynka haddaba yaa saa'ida cafcala labada caynkee ka hore waayo dee ka fadu ka dambaysa halkiisii yaalla kaan halkiisa olin waa ka fada kasii hore ilin fada u horrayn lahayde cafcala zahzaqa oo kale weeye aad buu u qoslay zahzaqa u qosol badiyey ama aad buu u qoslay ereyga haddaba zahzaqa a ah, markaan ku hadlayno een leenahay zahzaqa aad buu u qoslay ama wuu qosol badiyey zaxzaqayaan ziyaadada siinaa yaa zaa'ida baynu nidhahnaa zahzaqa zaa'ida hore ayaa saa'ida zahzaqa zaa'ida hore ayaa saa'ida hafcala baynu odhanaynaa hafcala yaa saa'ida hafcala ereyga hafcala yaa saa'ida ha'da hore ayaa saa'ida hafcala waa halqama wuu liqay halqama wuu liqay halqama bal hadda fa'da i tusa halqama halqama fa'deedu waa laamka caynkeeguna waa qaafka laamkeeguna waa miimka halqama markay tahay hadaa saa'ida ka saddex iyo tobnaad waa fahcala fahcala bal xarafka saa'idka ah hela fahcala fahcala yaa saa'ida ha'da tusaaluhuna waa rahmasa wuu wuu qariyey rahmasa rahmasa wuu dhuuntay ama wuu qariyey rahmasa rahmasa haddaba aawey fa'dii rahmase fa'deeda bal ii waa ra'da aawey caynkiina miimka aawey laamkiina siinka yaa saaida rahmasa hadaa saaida si fiican baad u fahanteen culimo rahmasa ka afar iyo tobnaad waa acnala aclana aclana faclana yaa saaida nuunka ayaa saaida waa qadrano oo kale daamur buu mariyey neefkii buu daamureeyey qadrana wuu daamureeyey qadrana haddaba qadrana markaynu nidhaahno ereygaa qadrana ah fa'dii waa qaafka caynkiina waa taada laamkiina waa ra'da nuunkuna waa basaa'id qaطrana tafcala ayaynu odhanayaa ka shan iyo tobnaad tafcalada ardayda qaar baa mudaaric moodeysaoo ta'dani ay khaldaysaa mudaaric maaha waa maadi ta'danina waa xaraf saa'ida tafcala tafcala yaa saa'ida culima tafcala markaan idhaa ta'da ayaa saa'ida tafcala waxaan odhanayaa tarmasa oo kale tarmasa wuu dhuuntay tarmasa tarmasa yaa yaa fa'a ereyga tarmasa ah. ra'da yaa cayna miimta iyo allaama siinta xarafka saa'idkiihina waa tada factala baad odhanaysaa ka lix iyo tobnaad factala factala xarafka saa'idkaa bal hadda hela waa tada tada ayaa saa'ida factala markaan idhaa tusaaluhuna waa kaltaba wuu birqaabeeyey tusaaluhuna waa maxay ma taqaanaa birtan dabka lagu qaadoo kale markuu qofku wax ku qaado kaltaba kolkaa yaa fa'a kaltaba markaan soo qaadano kaafka yaa cayna laamka yaa laama yaa laama ba'da xarafka saayidkiina ta'da weey facmala baad odhanaysaa ka toddobiyo tobnaad facmala facmala waa kii toddobiyo tobnaad haddaba ereygaa facmala ah ee halkaa ku qoro facmala facmala sow facmala ma hayno yaa fa'a markaa horta tusaale waa jalmada jalmado oo kale wey wuu xiirtay jalmada wuu xiirtay markaan idha awey fadii waa jiimka awey caynkii waa laamka awey laamkii waa daada yaa saa'ida miimta ayaa saa'ida ka sideed iyo tobnaad waa faclama tusaale ahaan khalsama wuu doobogooyey oo kale xididada marka neefka la gowracaya la gooyo wey khalsama wuu doobogooyey haddaba khalsamo yaa fa'dii ah away qalsame fadiisii waa qaynka aaway caynkiina waa laamka aaway laamkiina waa saadka yaa saa'ida haddaba qalsoma yaa saa'ida miimka ayaa saa'ida sagaaliyo toban waa faycala way ka sagaaliyo tobnaadna faycala markaan ugu dhawaaqo ereyga faycala ah yaa saa'ida haddaba faycala yaa asal yaa tusaalihiis horta waa baytara wuu daweeyey geelii buu daweeyey ama xoolihii baytara Eh, xanaanaynta weeyaano wasaaradeennan maxaa la wasaaradda xanaanada carabiga ku hoos qoran waa maxay waa baydariya soo maaha waa baydaradeennan weeye xanaanayn weeye ama dawadaweyn weeye kolkaa baydara yaa fadiya baydara markaan doonayno waa ba'da yaa caynkiiya waa daada yaa laamkiiya waa ra'da kolkaa yaa saa'ida baydara yadaa saa'ida fancala fancala waa sambala oo kale sambala naas buu bixiyey sambalo uu naaseeyey ama naas buu bixi naasku maaha naaska dumarka eh waa beerta oo kale markay sabuulka oo kale maxaa la yidhahdaa bahashan xasiida xasiida lafteedaa naas la yidhaahdaa kolkaa sambala waa sabuulkii naaskiibuu bixiyey sambala yaa saa'ida markaa nuunka haddaba sambala bal fadii hela sambala fadii me siinta aaway caynkiina waa ba'da aaway laamkiina waa laamka aaway kolkaa xarafka saa'idkii sambala nuunta ayaa saa'ida ka koob iyo labaatanaadee u dambeeya waa famcala famcala famcala haddaba xara tusaalu waa ah zamlaqa zamlaqa waxa weeye biyihii baa ka yimid zamlaqa wuu biyo dejiyey baa la yidhaahdaa zamlaqa zamlaqa ama wuu biyo baxay baad odhan ama wuu biyo dejiyey tusaalihiisuna waxa weeye ama macnihiisu waxa weeye qofka ninka ah oo markuu xaaskiisa la kulmayo isagoon la kulminba ay biyuhu ka yimaadiin baa la yidhaha zamlaqa zamlaqa yaa haddaba zamlaqa fadiya zamlaqa fadi waayo waa zaayida aaway caynkiina waa laamka aaway laamkiina waa qaafka xarafka zaa'idkii waa maxay haddaba zamlaqa zamlaqa zaa'idku waa kee waa miimka koob iyo labaatankaasi koob iyo labaatankaa bal hadda culima u fiirsada waa hulaaثi imise xaraf lagu daray waa hulaaثi imise xaraf lagu daray hulai hal xaraf lagu daray wey hal xaraf imisuu noqday hulai hal xaraf lagu daray markuu noqdo hulai hal xaraf lagu daray wey afar xaraf buu inoo noqday dhinacan kale balu soo roga hadda hulai laba xaraf lagu daray baan dooneynaa hulai laba xaraf lagu daray hulaasiga haddii laba xaraf lagu daro imisuu tira ahaan noqonayey hulai laba xaraf lagu daray jir ahaan imisuu noqonaya culimo hulaasi laba xaraf lagu daray imis shan sow maaha khumaasi sow ma noqonaynin siyaadaduna laba xaraf bay hadda noqonaysaa ee la socda marka fadiya caynka iyo laamka aad aragto laba xaraf oo siyaadaa waa inaad soo heshaa awsaantiisu imisay ahayd hulaasi laba xaraf lagu daray imise wazan buu lahaa baynu nidhi culimo imise wazan buu lahaa saddex iyo toban wazan ayuu lahaa waxaa laynaga rabaa haddaba saddex iyo tobankii wasan halkan ila eega imisaa qiyaas ahaa shan baa qiyaas ahayd shanta qiyaasku waa shanta ugu horeysa lililxaaq baa wixii shaada lagu odhanaya ama samaaciya lililxaaq macnaha marka la macnaynaya lililxaaq lagu odhan lililxaaq unu fiirso wixii ilxaaq ku qoran yahay waa qeybta aan leenahay qiyaas ma aha shanta qiyaaskaa waxaa la yidhaahdaa saddex kamidihi hamsay sitaan laba kamidihina abay sitaan ayaa la yidhaha saddex kamidihii waa maxay sitaan baynu nidhi saddex kamidihii maxay sitaan hamso laba kamidihina maxay sitaan tabaa laga bilaabaya waa in facala in facala hadda u fiirsada inta saayidkaa in facala markaan idhaa in facala waxaa saayida hamsaha hore iyo iyo nuunta labadii xaraf ziyaadadii dhinac bay isku martay tusaale waxa weeye fasaladii faslunka ahayd fasl fasala ma garanaysaa fasala wuu kala soocay infasala hadda nuunka uu la qormaya xarafka ka dambeeya markaa infasala infasala waa maxay macnaheegu infasala wuu kala soocmay ama wuu kala madhmay waa laazim laazim baynu mudaawaca loo yaqaanaa infasala kasara wuu jabiyey sow ma infacala bal ka dhig haddaba inkasara waa maxay macnaheegu wuu kala jabay wey wuu kala jabay waa mudaawaco infacala mudaawacaad odhanaysaa markaa inkasara isagunbaa kala jabay baad odhan hamsaa laga bilaabay infasala ka waa ifcalla ifcala ifcallo sowma haysiin midabka iyada laga sameeyaa oo midabku ka yimaadaa haddaba ifcalla ereyga ifcalloa ah, labada xaraf ee saa'idkaa ah culima soo saara ifcallo labada xaraf ee saa'idkaah maxaynu nidhi labada xaraf ee saa'idka ifcalla waa hamsaha hore iyo iyo tadciifka dambe mubaalaqay faa'iideysaayo midabka laga keenaa inta badan xamira xamira maxaan odhanaya ficilka xamiraah ifcalla ugu dhawaaqa xamira ixmara wuu guduutay baad odhan wuu guduutay ka saddexaad waa iftacala iftacala yaa saa'ida iftacala hamsaha iyo iyo ta'da tusaaluhuna waxa weeye ictadala wuu toosay oo kale ictadala wuu ictidaalay ictadala hamsihi iyo ta'da ayaa saa'ida hamsaha iyo ta'da yaa ictadala fadiisii waa tee ictadala fadiisii waa tee waa caynka waa daalka laamkiisiina waa kee waa laamka saddexdaa hadda aan sheegnay waa saddexda hamsaha laga bilaabo ka afraad waa tafaacala ta laga bilaabay waa maadi hadda mudaaric hamoodina tafaacala weliyadii un tafaacala ka dhig weliyadii un tafaacala ka dhig oo u israacraacay dheh tawaalaa tawaalaa yaa saayida haddaba hore iyo alifka halkee udhaxeeya laba alif baa ku jire wowgiyo laamka alifka udhaxeeya tawaala wowga tafaacala ilinfada alifka ku tacdan baa saaid ahaaye ka shanaad waa tafacala waa qiyaasku kuku joogay tafacala tafacala yaa saaida culimo ta'da hore iyo iyo tadciifka ama shadka tusaalu waa tawala wuu jeedsaday tawala wuu jeedsaday tawala haddaba bal fadiisa i tusa tawala yaa fadii ah wowgaa fadiya ah, yaa caynkiiya laamka yaa laamkiiya alifka dambe xarafku wakiilka ka yahe ya-da ilan weliyabuu ka yimide tawallayabuu ahaa markaase shantaasaa qiyaasa shanta qiyaaska eeg saddexda hore hamsay ka bilowdeen hamsatul wasli baa la yidhaahdaa labada dambena ta bay ka bilowdeen taaulmudaawaca la yidhaahdaa ka lixaad ilxaaq baa lagu macnayn doona shaadkiibaa bilowday waa ta mafcala ta mafcala culimu xarafka laba xaraf oo saaidaa jire balhela ta mafcala waa taada iyo tusaalu waa tamaskana wuu ismiskiineeyey tamaskana wuu ismiskiineeyey tamaskana markaan idhaa tadiyo miimka ayaa saaida tafahcala laba xaraf oo saaidaa jire soo hele tafahcala labada xaraf ee tafahcala saaidkii waa kuwe waa taada iyo iyo haada waa tarahshafa wuu fiikisay oo kale tarahshafa wuu fiikisay fiikiska miyaad garanaysiin qofku markuu caanaha intuu ka dhargo uu labada debnood ama labada bishimood intu sidaa u geliyo in yar usaa u nuugayo wax yar waa qofkii intuu caanihii ka dhergay buu meeluu mariyo layahay markaasaa la odhanaya wuu yar fiikisay ama uu yar nuugay oo kale miyaan idhahnaa nuugiddu malaa waa masaasadaa kolka uu fiikisay bay soomaaliga la odhan jiray fiikis haddaba terahshafa wuu fiikisay labada eh, fadiisii bal keena terahshafa terahshafa way fadiisii terahshafa way fadiisii waa ra'da awi caynkiisiina waa shiinka awi laamkiisiina waa fa'da tafaclaa weyka kalena tafaclaa tafaclaa markaynu labada xarafay saa'idkaa soo saar midi waa ta'da midina waa alifta tasalqaa wuu qadaadaystay wey tusaaluu tasalqaa tasalqaa yaa fa'dii tusaya siinka yaa caynkii tusaya laamka yaa laamkii tusaya qaafka qaafka waxaa ka dambeeyo alifi waa saa'id tada horena waa saaid tafaclata buu ku leeyahy laba xaraf baa saaida tafaclata waaba labada taoodun ta'da horiyo iyo ta'da dambe waa tacafrata uu madax ama cifriid buu noqday shaydaan buu noqday tacafrata uu shaydaanoobay tacafrata yaa fa'diia ah haddaba caynka yaa caynkiiya fa'da yaa laamkiiya ra'da tobnaad waa tafaclala tafaclaladan laba xaraf baa saa'ida labada xaraf ee saa'idki waa ta'da horiyo labada laamood ka dambe ama labada laamood midkood ilain takraar baa dhacaye waa tajalbaba tajalbaba yaa saa'ida ta'da hore albaa athaani iyo albaa alakhiira tajalbaba tajalbaba awey fadiisii tajalbaba fadiisii me tajalbaba waa ayaa fadiya awey caynkiina laamka aaway ah, laamkiina waa ba'da hore koob iyo tobnaad taficwala buu kitaabka igu qoray taficwala ma taafadu way fadxay sidataa waa maxay waa tafacwala tafacwala waa tarahwaka oo kale tarahwaka markaynu soo qaadano ficilka tarahwaka ah maxaynu ku keenaa tarahwaka ama saynu ula dhaqanaa bal inta saa'idkaa soo tuur hadaba tarahwaka maxaa saa'ida baynu nidhaahnaa taraxwaka markaan soo qaadano ta'da oo tee ah taraxwaka ta u horaysa waa wowga dhexe sow ma aha taraxwaka saa'id buu noqonayaa macnihiisa xaggaa dambu inoogu iman doonaaye waa ilxaaqna tafawcala waa ka labiyo tobnaad waa tajawrabo oo kale way jilba maratay ama wuu jilba martay saa'idku muxuu noqonayaa haddaba tajawrabo markaynu nidhaahno waa ra'da eh, ta'da dheh ta'da ta'da u horaysa iyo wowga tafaycalo oo kale laba xaraf baa saa'ida waa labadee waa ta'da iyo ta shaydana shaydaan shaydaan buu noqdayoo shaydaan shaydaan buu iska dhigay shaydaan sidiisii ayuu u shaqeeyey bay noqonaysaa ama dariiqii shaydaanka ayuu marayba culima halkaa waxaad arkaysiin ama si fiican inagaga eh, inagaga baxay hulaasiga haddii lagu ziyaadiyo haddii lagu ziyaadiyo laba xaraf oo khumaasi uu noqdo wasanadiisiiyo saddex iyo tobana waxaa kalaynu tilmaanay saddex iyo tobankaasi inay shanno qiyaas tahay sideedna ay shaad noqonayaan baynu tilmaanay sideed wasan baa shaad noqonaya oo shaadkoogu sideeddaas inoo noqonaya sideed saddex iyo tobankaa halkaasaynu kaga baxnay saddex iyo tobankaba macnahooga haddaa doonto aan kuusoo yar dulmaro infasala wuu soocmay ixmara wuu guduutay ictadelo wuu toosay tawaalaa wuu israacraacay tawallaa wuu tawaliyey tamaskana wuu miskiinoobay taraxshafa wuu fiikisay tasalqaa wuu qadaadaystay tacafrata wuu madax adkaaday tajalbaba wuu jilbaabtay ama way tajalbabat way jilbaabatay tarahwaka wuu isjejebiyey waa qofku kolkuu socodka ku xaragoonayo baa la yidhaahdaa ama iskibriyo uu kolba dhinac qaado ayaa taraxwake la yidhaahdaa ta jawraba wuu jilba martay ta shaydana shaydaan shaydaan buu noqday culima bal hadde hulaahi miligii lagu daray inoo soo saara hulaahi miligii lagu daray hulaahiga haddii miligii lagu daro muxuu noqonayaa baynoo nidhi hulaahi miligii lagu daray muxuu noqonayaa ulaaiga haddii miligii lagu daro sudasi buu noqon waana afar iyo toban wasan imisaa qiyaasa afar iyo tobanka wasan afar imisaa shaadaha imisaa shaadaha toban ila eg istafcala inta saa'idka ama arkaysa istafcala saddexda u horeeya hamsaha siinka ta'da tusaalu waa istiqaamo oo kale istiqaama wuu toosnaaday ifcaalla imisaa saa'ida hamsa hor iyo alifka iyo tadciifka mubaalaqa ixmaara aad buu u casaaday ifcayala yaa saa'ida hamsaha iyo labada yo-ood ihbayakha dhayluu yeeshay ilmihii yaraa ihbayakha dhayluu yeeshay ifcowcala yaa saa'ida hamsaha iyo wowga iyo caynka dambe ama labada cayn midkood hamsaha iyo wowga iyo caynka sow ilama haysid hadda waa hamsaha iyo alwaaw iyo maxaynu nidhaahnaa iyo caynka dambe caynka dambe tusaale waa ilowla aad bu umacaanaaday afartaasa qiyaasa culimo qiyaaska afartiis waa istafcala iyo ifcaala iyo ifcayala iyo ifcawcala afartaasa qiyaasa shaadka ilaaq baa ku qornaan jira eeg hadda ilaaq halku ka bilowdo ifcan laa si khaladay u qoran tahay taasi ifcan laa hamsaha xaggan dambe lakeeya hamsaa in alifka la duldhigay ahayd ifcan laa baa hadda qoran ifcan laa maaha ifcan laa alifka ma jira hamsaha ka horeeya hamsaa yar alifku dul saaray ifcan laa wey ifcan laa tusaale waa ixbandaa wuu kufteemey ixbandaa wuu kufteemey kufteenka ma taqaanaa e, roobka koobaad oo ladu ay meelaha ay cunto cagaarka dhulka ka soo baxay ayay dibirtaayo kadibna way dilaacdaa dilaac baa ku yimaad kufteen baa la dibirada markaa ixbandaa ixbandaa way kufteen ama wuu kufteemey baa la ifwon cala saddexda xaraf ee saa'idkaa ma haysa ifwon cala hamsiya wowgiiyo nuunka saw aha ixbanda ana labada hamsiya nuunku ahaa ifwon cala tusaale waxa weeye ixwan sala gulguluu bixiyey ixwan sala shimbiru markay isku hanjabayaane isdagaalayaane halkaa cudhka yuubaan saw arag cudh yuubi daayir baa gulgulo la yidhaahdaa ixwan sala gulguluu bixiyey ifcan laa saddexda xaraf ee saa'idkii waa hamsiya nuunka iyo alifka dambe islanqaa wuu qadaadaystay wey markaa islanqaa wuu qadaadaystay ifwacalla waa hamsiya wowgiiyo tadciifka dambe ikwa alla baa la yidhaahdaa wuu gaabtay ikwa alla ifca alla ifca alla kelmadda sagaalaada khalad buu iiga qoray ifcaalla buu qoray ifcaalla maaha waa ifca alla a baa halkaas ahayd hamsay ahayd waa ijfa adda oo kale ijfa adda haddaba culima halkaa markaynu sidaa u eegno sheekheenu hadda halkaa wuxuu isku soo dhaweeyey laba erey buu isku soo dhaweeyey o ijfacadadiibuu u qoray iminka ijfacada soo tusaanu maaha wasankeyga markuu sheegay ifcaala buu yihi oo hamsenimadaa wuu ka tegey iska ilaaliya hamsahaasina looga tegi kari maayo hamsahaasi waa in mar marley marnaba inaan laga tegin ayay noqonaysaa ijfaada wuu dhawaaday baa la yidhaha geeri buu sigay uu qarka u saaran yahay geeri ayuu qofkani qarka u saaran yahay inuu geeriyoodo ayuu ku dhow yahay bay noqonaysaa inuu geeriyoodo ayuu ku dhow yahay ka kalena waxa wey islahama uu doorsoomay waa iflacalla iflacalla yaa saa'ida markaa waa hamsaha iyo laamka hore iyo tadciifka dambe waa islahama uu doorsoomay ifcamala ifcamala waa hamsiya labada miin baa saa'ida ee kitaabkeenna aynu dhiganay aan dhiganayno cashiradan markaan gabayga kusoo noqon doono ifcam laba tusaale leh oo ardayda qaar halkaa way ku dawaqaan ifcam iska ilaaliya ifcam laba tusaale leh waa idlamasa iyo ihrammaca idlamasa aad buu u madoobaaday habeenku baal idlamasa kitaabkaygani laamkuu shadaya idlamasa laamku ma shadnee miimkaa shadan idlamasa aad buu u madoobaaday ihrammacadna ishiibaa aad u ilmaysay wey ihrammacad waa isku wasanuun labadaa tusaaleha kala moodina hamsi iyo labada miin baa saaida ifcanlasa waa iclankasa timihiibaa hiray fada iyo hamsaha iyo nuunka iyo siinka saddexdaasaa saaida waa iclankasa timihiibaa aada u hiray ifcawala waa iclawadw leedafuulay leedafuul leedafuulka waxaa la yidhahdaa faraska oo cadaysima ah oo koorihii xakamihii aan lagu xidhin inuu qofku fuulo ama awrkaba xagga qoorta inuu ka fuulo intuu qoorta qabsado halkaa kaga booday icla wada la yidhahda isagoo cadaysimuu fuulay wuu leedafuulay baa la yidhahdaa ifcowlala ifcowlala waxa saa'ida hamsaha iyo wowga iyo laamka dambe waaic sawjaja dheeg bay bixisay hashiibaa dheeg bixisay ama degdeg bayba ku tilmaanaatay oo hashiibaa degdegtay ic sawjaja maxaa saa'ida ah baynu nidhi culimo hamsuhu waa saa'id waa kow hamsaha koobaad waa saa'id maxay kalaa saa'ida ah? ic maxay kalaa saa'ida ah baynu nidhi ic sawjaja waa gartay waa laba maxay kala saa'ida labada laamoodka dambe ayaynu qaadanay oo amarkaa d oo jiimka dambe ah isawjaja isawjaja dheeg bay bixisay isawjaja hashibaa dheeg bixisay ama awrkii ama isawjaja wuu degdegey labada kaa doonta ku macnee afar iyo tobankaa afarta horaa qiyaasa tobanka dambena waa shaad sideed iyo afartan wasan ma iga haysiin rubaacigii faclala ahaa haddii la ziyaadiyo marna hal xaraf baa lagu daraa marna laba xaraf baa lagu daraa hal xaraf marka lagu darayo rubaaci buu noqono wasan quruu leeyahay waaba kaa soo jeeda tafaclala waana qiyaas tadaxraja uu rogrogmaday wey uu rogrogmaday daxraja uu rogrogay tadaxrajana uu rogrogmaday haddii laba xaraf lagu darana waa ifcanlala waa hamsaha iyo nuunka iyo laamka dambe hamsiya nuunka unbaaba unbaa saa'ida laba xaraf haddii lagu daro hamsiya nuunka waa ixranjamo wuu ururay ixranjama xarjamo buu asalku ahaa ixranjamo wuu ururay ugu dambayn waa ifcalalla oo waa hamsiya tadciifka dambe sida isbadara timihiibaa aada u baxay isbadara timihiibaa dheeraaday culimo waxaan filayaa koob iyo kontonkii wazamba halkaasaynu kaga baxnay koob iyo kontonkii wazamba kitaabka maanta gabayga macnayn mayne wasanadaasaa lasoo qaybayaayo kalfaatixa laga dhigaya kalfaatixa sida faatixada usoo qayba wasanadaa idinkoo wasanadaa koob iyo kontonkaa dhakada ka haya mid kaste iyo tusaalihiisii iyo xuruufta saa'idka ah ayaynu mar dambe haddana berri casharka iskugu soo noqon doonaa oo isla toddoba bayd weeyaan baabkan masiidkuye toddobadaa bayd baynu insha allahu tacaala qaadan doona sabtida insha allah sabtida wa shukra jaziila halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu taala